ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin marka quwa cilmiya waa inuu leeyahay ammaanaduna waa taqwada qofka waxaa la rabaa qof ilaahay ka baqaya shay kastuu jecel yahay diinku siduu u dhigay si aan hayn waa u dhigi karin haddii uu shayguu jecel yahayna diin ka dhigo iyadoon diintu ogolayn wixii uu necab yahayna diinxumo ka dhigo ayadoo uusan deliil lahayn qofkii ammaano cilmiya ma jirto waana ku halaagsame saas daraaddeed imaamuna shaafici raximahu اllah isagoo la hadlaa rabiic oo ardagiisii ah dardaaranna aad u qiimo badnaa oo uu siiyey waxaa ka mid ahaa calayka bizuhdi wuxuu ku yidhi zuhdiga laasim zuhdiga laasim anfacu dakhaa'iri ataqwa wa adaruha alcudwaan u anfacu dakhaa'ir waxyaalaha qofku kaydaysto oo uu kayd ka dhigto waxa ugu nacfiga badan waa ataqwa qof ilaahay ka baqayo qofku markuu ilaahay ka baqayo ardagana waxaan diinahayn uma sheegi karo qof kasta si kasta qofka uu necab yahay kuma xadgudbi karo xayl ilahay inuu u ciqaabayo ogi qofaan ilaahay gaalaysin ma gaalaysiin karo qofaan mubtadic sharcigu ka dhigin kama dhigi karo dadka hadduu ugu necab dadka kuu ugu jecel yahayna taskiye uusan mudnayn ma saari karo xadka sharciga ma dhaafi karo jacaylkiisa iyo nacaybkiisa waxba kuma miisaami karo marka wax qofka muslimka kayd ka dhigto waxa ugu nacfi badan attaqwa wa adaruha alcudwaan uu yidhi imaam shaafici waxaana ugu shar badan oo ugu dhibaato badan cadaawad qofka hadduu cadaawad iyo xaasnimo ay qalbiga ka gasho diinkiisay baabi'idaa wuxuuna xukunka ka dhigaa kaanahu asagu inuu sharci dejiye kaanahu ilaah yadiyo sharciga dejiyo qofka inuu necab yahu ku gaalaysiina inuu necab yahay ugu xukmina mubtadic inuu yahy inuu necab yahu ugu xukmina inuu faasiq yahy fiiri marka asagiya ilahnimo sheegtay soo ma jir ismana oga ah, asagiya sharci dejiye ma is oga wax ka shar badan oo qofka kayd ku noqda ma jirto nacayb hadduu ka buuxsamo oo qofku nacaybkiisaas uu axkaamta ku wado wuxuu kaloo yidhi imaamu shaafici man axaba an yaftaxa allaahu qalbahu ow yunawirahu facalayhi bitarki اlkalaami fi ma laa yacniih waijtinaabi اlmacaasi wuxuu yidhi qofka raba oo jecel ilaahay qalbigiisa inuu furo oo cilmiga u furo oo taqwada u furo oo ilaahay qalbigiisa nuuriyo waa inuu ka tagaa inuu ka hadlo waxaan faa'iido u lahayn hadalkiisa waa inuu aad u yareeya hadalkiisa inuu yareeyo oo waxaan faa'iido u lahayn uusan ka hadlin macaasidana waa inuu ka fogaadaa wayakuuna khabii'atun fii maa baynahu wa bayna allaahi tacaala min camal waana inuu leeyahay asaga iyo allaah wax ka dhaxeeya oon aadmig ogayn oo cibaada cibaadooyin ilaah maana aan aadmig ogayn adkaaru akhristaa adkaarihii nabiga ka sugnaa ah sala allahu calay wasalam oo uusan marna dayicin ilaahay maana aadmigu ma oga qur-aanu akhriyaa oo asaga iyo ilaahay iska dhexeeya shan jusu akrina saddex jusu akhriya qur-aan cadad uu ogya laba jusu akhriya jus oo asaga maan aan cid ilaahay maan aadmigu ogeyn salaaduu tukadaa oo guryihiisa iyo meelaha aan dadku arkaynu ku tukadaa sida salaatuleylkaoo kale ama salaatu duxadoo kale oo uusan marna dayacayno ilaahay maan aan aadmigu ogeyn adkaar qur-aan salaad sadaqo waa inuu yeesho qofku khabii'a fii ma baynahu wa bayn allahi min alcamal wax u qarsoon oo asaga kayd u ah oo asaga ilaahay ka dhexeey oon aadmigu ogeyn waa inuu leeyahy riwaayaad kale wuxuu yidhi calayka biاlkhalwati wa qilati اlakli wa tarki mukhaaladati الsufahaa وبaعض أهل العلم الذيiنa layسa maعaهم انصاaف وaلaa أdب isagoo u dardaarmaya رaبيica wuxuu ku yihi ardgiisii uu wuxuu u sheegay waxyaalo jawhar ah oo aad u qaali ah wuxuu yidhi calayka bilkhalwa waxaad laasimtaa khalwada khalwada waa inaad joogto meel aan ilaah maanaadmigu ku arkayn habeenkii oo kale inaad isku daydo haddaad qol gaara heli karto meel bannaanoo gaara meel guriga un ka dadku markay hurdayaan ilaahay aad ku caabudo qur-aan ku akhrisato ku tukato adkaar ku akhrisato ku ducaysato khalwada inaad dadka in badan inaad dadka dhex joogto waa inaad ka jeclaata kaliga inaad ahaata kow waa qodobka koowaad tan labaad cuntadaada inaad yaraydo tan saddexaad dadka sufahada dhexgeliddooda inaad yaraydo qofka hadduu dadka sufahada dadka aan u aaba yeelin xuduudda alle ilaalinteeda hadduu badsado la noolaashadooda akhlaaqdiisu waa luntaa taiirayna ku yeeshaan tan saddexaad fiiriya marka waa kelimada aan ugu dan lahaa munaasabada ah culummada aad dooraydo wax ka aqrisaydo dad oqoon iyo alla kacabsila waa inay noqdaan wuxuu yidhi wa bacdi ahlilcilmi waa inuu ka cararo oo uusan dheehin ahlucilmiga gobol ka mida maahan jaahidiin dad wax yaqaan weeye aladiina laysa macahum insaafun walaa adab waa ahlucilmi laakiin aan edab iyo insaaf lahayn cadli ma cilmigii waa xambaarsan yahay cadaalad male qofka uu nacab yahay nacaybkiisu xugun uga dhiga waa gaal kaas waa shaydaan kaas waxa weyaan waa mubtadic kaas waa faasiq nacaybkiisa maahan ilahay inuu xugmiyo nacaybkiisu xugunka dhigaya sooma jeedid insaaf ma qofka uma insaafi karo kuu jecel yahayna cirkuu geyna waa bunbuunina ma awoodo insaafka edab iyo dhowrsi ma leh afxumo uu leeyay iyo akhlaaq xumo inuu ka fogaado qofkii raba qalbigiisa ilahay nuuriyo imaam nawowi muqadimada majmuuca sharxu muhadabka ayuu ku sheegay hadalladaas aan sheegay oo dhan oo sidaas iskugu xiga sidoo kale wuxuu ku sheegay alasmaa waluqaad waa tahdiib alasmaa waluqaad oo imaam nawowi uu leeyahay laftirkiisa bayhaqina wuxuu ku sheegay manaaqibka shaafici alfaslu aali fasalka saddexeeya adabu aalibi waa ardayga aadaabta laga rabo maca shayqii shaaqiisa la jirkiisa fasalka saddexaad wuxuu ka hadlaa aadaabta la rabo ardagu inuu kula dhaqmo shiiqiisa alaslu thaamin cashar asalka toban iyo sideedeeya ricaayatu xurmati shayqi shayqa xurmadiisa ilaalin la ilaalina wey bimaa ana alcilma laa yu'khadu ayadoon laga qaadayn ibtidaacan bilowga hore min alkutubi masaladaasoo annaga shale baraarujinnay mudaalacadoo dhan maaha in la diidaayo ee waxaa la diidaa adoon mudaalacadii ehel u ahayn inaad mudaalaca bilowdo fiiri ibtidaa'an buu ku yidhi fiiri fannigii oo aan kuu bislaan oodan istilaaxaadkiisii iyo qawaacidkiisii iyo muqhtasaraadkiisii aadan aadan baran inaad mudaalaco gasho waad ku baadiyoobayda qaladaadna ka caqiidaynayda ka fahmayda laakiin marka fannigu kuu baxo mudaalacadu waa wax cilmigu ku kobco ah. kutubtao dhanna laguma laqbay karo ma dhici karto maraajicda muslimiintao dhan waxaa raba inaad akhrisatood mudaalacaysato laakiin waa markaad ehel u tahay fanni walbaad ehel u tahay marka bilowga weeye waxaa lagu leeyahay culummada marka hore horta ka qaado aas aas dhiso bma ana alcilma maca ana alcilma cilmigii laa yuukhadu iyadoon laga qaadayn ibtidaa'an bilowga hore min alkutubi bal laabudda ay laga maarmaan tahay min shaykhin shaykh shaykaasoo tudqinu aad ku sugaydo calayhi korkiisa mafaatiixa dalabi cilmi dalbidda furayaalkeeda asagu kow aad horta furayaalka cilmi dalbidda aad asaga ku sugto korkiisa maxaad shiika ugu bilaabee ood uga barane lita'mana si aad aamin uga noqoto min alcihaari turunturada iyo wazalali simbirixashada inaad dariiqa waxbarashada ku kufto ood inta turunturooto adoo socda weligaa dhagax ama geed lugta ma kuu galay afgembi ma u dhacday waxbarashada saas inaadan ku dhexnoqonaa la raba inaadan turunturoon oo aadan simbirirxan oo aadan baadiyoobin waa qofka bal mararka gabal waxaa dhici karta in caamilnimadiisi u roonay haddii uu ku dhex lumo cilmiga ee caqiidadiisii lumaan oo waxaan diin diin u arko waa halaagsamaya halaagiisiyuu baranaya marka marka si aad taas uga aamin noqoto oo cilmiga aad u fahanto sidii xaqa ahayd waa inaad nin ku itqaanid ood ku sugto waxbarashada furayaalkeeda macnaha bilowyaalka facalayka marka laazim idan hadday saas tahay oon shiiqii laga maarmin bitaxalli isku qurxin biricaayati xurmati shiiqa xurmadiisa la ilaalinteedaad isku qurxido dadku waa bayna tafriidin wa ifraad qof oo ka gaabiya culummadiisii uu wax ka baranaayey xurmadoodii cilmigiisana kuma nacfiyo akhlaaqdiisuna iyo qof ku xadgudbay labadaba waa isdaba dhigaya marka hore xurmada shiiquu ka hadlayaa iyo inaan wax laga gaabin markaas wuxuu daba dhigayaa inaan lagu xadgudbin ah, ilaa dadku waa labadaas iyo dariiqa dhexoo dariiqada ahlusunnaha ah, dariiqada ahlu sunnaha qof oo waxa weeyaan aan wax xurmaaba u hayn shiiqiisii oo aan nimcadii uu ka qaatay shukrigeedii laga hayn iyo mid inta ku xadgudbay asagii ilaah yar ka dhigay shiiqii Ah, oo xadkiisiiba dhaafsiiyeyba ah, labadaas uu ka diga dariiqa u dhaxaydana waa dariiqa la rabo ah, labadaba wuu ka digaya cinwaankan markuu dhammaado kan kalaa ku xiga marka bayna atafriid wاlifraad alxasanatu bayna sayiatayn alxasanatu bayna sayi'atayn ayaa la yidhahda xasanadu laba sayi'ay u dhaxayda waa bayna atafriid wاlifraad facalayka laasim idan haddii shiiqii aan laga maarmin bitaxalli isku qurxin biricaayati xurmati xurmadiisa la ilaalinteeda ad isku qurxido fa inna daalika ilaalintaas oo xurmadiisa aad la ilaaliyo cunwaanu najaaxi waa guusha calaamaddeeda waalfalaaxi waa liibaanta calaamaddeeda waataxsiili waa cilmi barashada calaamaddeeda watawfiiqi waa waafajin ilaa dariiqi saxdaa ku waafajiya calaamadeeda cinwaan cunwaan labada waa ku bannaanyihin caynta la kasriyo iyo in la gudo cinwaan cunwaan labada waa ku bannaanyihin marka waxay calaamad u tahay ilaalinta aad shiiqaaga xurmadiisi ilaalinaydo inaad guulaysanaydo liibaanaydo cilmina baranaydo allana dariiqi saxdaa ku waafajiyey falyakun ha noqdo shaykuka shayqaagu maxalla ijlaalin weynayn booskeed ninka xaggaaga ha ka joogo boos weynayn iyo wa ikraamin karaamayn iyo wa taqdiirin maamuusid iyo qadarin iyo wa talatufin u turid iyo u dhimrin fakhud qaado bimajaamici alaadaabi aadaabta middeeda la aruuriyey maca shayqika shayqaaga la jirkiisa markaad shayqaaga la joogto amaad dersiga dhegaysanaydo aadaabtaada oo dhammaystiran waa inaad qaadataa fii juluusika la fadhiisashadaada macahu aad la fadhiisanaydo taas wuxuu ku miaaliyey aadaabta aan saxda ahayn fadhiga aan saxda ahayn sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin ardayga markuu darsiga dhegeysta inuu lugaha soo taago xalqadii dhexdeeda lugaha ku fidsan taasuu in kugu miaalina waa idabdaro ma ahan aadaab arday saxa inuusan ahayn inaad fahmi ardaygaas soo ma jeedid in lugaha saas soo taagto wuxuu yidhi falaa tamuda rijyayka bayn yaday lana haada suu adab edab daro waxaa la mida walaa tajlis muttakian inaad shiqilaysato ama xusulka mudato darsiga dhegaysanayda dhinacaad u jiiftaa xusulkaa kuu mudan taas laakiin culum waxay idhahdeen waa qofka aan jiranayn taas lafteedu edab daro haddaad caafimaad qabto qof caadiya tahay waa edab daro laakiin haddaad jiran tahay waxay dhahdeen culummadu maahan darsiga ka har mar haddaadan fadhiisan karin maaha geesaad uga baxee dhexda imaamaydi meel geesa tege xusulkaaga iska mudo ama dhinacaad u jiifa oona dhegaysan ila moogtahay qofka wuxuusan awoodin ilaahayba ma saaro ah, mana la dhihi karo dersiga ka hardaadan si saxa u fariisan karin marka taas ayaa ka mid ah oo uu ku miaaliyey ayadana oo ka mid ah marka waxaasoo dhan qofka waa inu aad isku ilaaliya qofka sidiisana muwafaqa oo caqliga nadiifkaa leh waxyaalaha edebdarada iyo waxa edebta wuu kala fahma xataa caqligiisu ku fahma inta badan inta aan la barin uu caqligiisa ku fahmi karaa waxa weeyaan waxaanu waa edeb daro iyo waxaan waa edeb in badanu fahmi karaa qofka ilaahay sidaasuna kuba khatimi doonaaba shiikhu haddii alla yidhaahdo wataxadui faqud qaado bimajaamic اlaadaabi aadaabta teeda la aruuriye maca shayqika shaykaaga la jirkiisa fii juluusika la macahu aad la fadhiisana iyo wataxadui lahadlida ilayhi shiika aad la hadle iyo wa xusni su'aali su'aal wanaagga su'aal wanaagsan oo aysan ka muuqan tacanub iyo madax adayg ee aad ka muuqato rifqi iyo deganaan iyo wanaag dalab wuxuu ku miaaliyey sidaa inuu yidhaahdoo kale ardagu axsan allahu ilayka maa taquulu fii kada oo kaleeto adugu un su'aal wanaagsan in aad wax ku weydiido oo aysan ka muuqan madax adayg amase tacanud aysan ka muuqan taas asagaaba soo wada ku celi doona iyo walistimaaci wa xusn listimaaci dhegaysi wanaagsan darsiga markaadaad dhegaysaydo su-aal haddaad weydiido marka lagaaga jawaab markaad dhegaysaydo waa inaad qalbigaaga iyo qaalabkaagaba la timaada qalbigaaga iyo qaalabkaaga macnaha adigoo dhan waa inaad diyaar tahay oo darsiga saad ku dhegaysataa laakiin darsigiiyaa la meel kalaa qalbigaagu jira waxaan qalbiga ahayna qalbiga ku mashquulsanayn qayr badanaa kugu dhaafaya darsigana waad ku baabi'inay sidaas qayr aad u badan aana kugu dhaafaya waa inaad darsi kitaabkaaga fiirido ama macallinka darsiga ku akrina markaad ubaad fiirido ama kitaabka ama kitaabkaaga aad fiirido laakiin kitaabka la fiiriyaa sii fiicanuu leeya sheikhu sharaxa wayna kugu taallaa marka qalbigaaga iyo qaaladkaaga darsiga waa inaad kula socotaa maan cidiyahaaga inaad maanta garaacaydo ama aad afka ku mudmudaydo ama taas ma sax wa xusni ladabi iyo edab wanaag waa inaad qaadato fii tasafuxi lkitaabi kitaabka la rogrogidiisa amaama hortiisa aad rogrogay wa macalkitaab kitaabka la jirkiisa markaad kitaabka rogaydo oo kitaabka adiga ka lagu akrinayana waa roge dad adigu akrinayo lagaa dhegaysaa waa roge maala waxaadba rabtaa inaad tidhaa meel kitaabka ka mida ee meeshaan balshiiq fahamsii waxaad u baahanta marka inaad rogrogto markaad rogaydo si degan oo qof akhlaaq iyo deganaan la weyna u rogtaa barfafar sida buuggii aad kitaabkana aadan googoyn idibdarana kaa muuqan sababtaa ninka shiiqa ah ardaga wax u akhrina waa qof cilmi lagu beeraya waxaa la ogsoonaya dadka adduunyada beer marka la beerayo meel wanaagsan oo carasan ah carasan waxaan ula jeedaa dhulka wixii lagu beera ka soo dhashaan qofku wuxuu jeceli inuu ku beero waxa uu beerayo maadaama uu miro ka rabo meel wax ka soo dhalanayaan duu dareema meesha inaan wax ka soo dhalanayn niyadu ku beeraba male soo ma ninka shiiqaana daalibka uu akrinayo wuxuu jecel yahay daalib soo dhalanaya oo culumanimo waxa weeye calaamadeed ka soo muuqanayaan oo raqba cilmiya iyo wanaag iyo taqwa ka muuqato inuu wax ku shubo maxaa wuxuu rabaa inta culummo noqda saas ajarku hela isaguna sidaasuu rabaa marka fudaydka wuxuu ka mid yahay waxyaalaha qofka nuqsaanta oo daalibka laga arkaa marka kitaabkiisii sida buug hadduu bafbafbaf u siiyo kitaabkiina inuu jeexjeexmaan raba meeshiiba haddee maaldayaxnima ka timaado shiiqiina uu waxa is yidhahdo war ardagan waa mid xoogaa nuuc fududoo lama yaqaan suu wax ku noqonaayo iyo suu wax ku baranayo marka labadaba iska ilaaliyo kitaabkana ilaasho iska jeexini adigana calaamadan fiicnay kaa muuqanin marka labuu ka dhigay marka markuu sharxayo fii tasafuxi اlkitaabi amaamahu wa maca alkitaabi marka shiiqana uga idab qaado kitaabkana iska googoynu ku iyo wa tarki tadaawuli isdheeraynta inaad ka tagto walmumaaraati muranka amaamahu hortiis aad ka muranto waxaad iska fogaataa oo aad iska ilaalidaa istaagidda aad isku taagaydo shiiqa ama si aad isku dheeraynaydo isdheerayntu waa wax qalbiyo wax oo hadde korka ka muuqda maaha wax oo korka ka muuqda maahan marka laakiin waa wax qofka qalbigiisa ku jira ah, in la fahmoo calaamada lagu fahmaana waa dhici kartaa laakiin waa wax uun qalbiga ku jira marka muranka iyo mujaadalada su-aala uu shiiqi weydiina markuu ka jawaabo haddii ishkaal ku jiro ishkaalka shiiqa inuu yidha iga ishkaal bixi dhibaato ma leh laakiin kaannahu inuu la doodaayo o kaleeto uu leey saas markuu yidhi waa u jawaabu leey hadda hadday arrintu saas noqotana markaasuu leey waa saas markasu le ka warran haday saas noqoto marka maantao dhan waa wadaa saasuu wadaa marka saasuu ku miaaliyey shiiku fardiyaadka marka masaa'il fardiyaada inuu sameeyo marka taas weeye midda la diida laakiin adiga masalada haddaadan fahmin inaad tidhahdo shiikh ma fahmin amase ishkaalkaas iga jaahil bixi sida saxdaa wey dadan saas dhihinna wax baran mayda sidaas hadaadan yeelinna oo aad jahligaaga la aamusto qaladaad xambaarsane waxaa shiiqu shiiq kuugu yahay waa inuu wax saxa ku fahamsiiyo jahlina kaa saaro marka hadday adiga masaladu kaa jiran tahay inaad tira shekh masalada waa iga jiranta haddaadan fahmin inaad tira ma aadan fahmin intuu ku fahamsiin karo uu asna ku dadaala laga raba intuu ku fahamsiin karo wa tarki tadaawuli isdheeraynta waa inaad ka tagto inaad qaadato iyo walmumaaraati muranka amaama hortiisa aad ku muranto iyo wacadami taqadumi inaadan ka hor marin calayhi sheeka bikalaamin hadal ow masiirin socod inaadan socodna uga hormarin aadan uga hormarin hadal wuxuu ku miaaliyey taasna sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin suurad wuxuu yidhi shiiqii oo doonaya masaajidka ka baxo maalan ardaygii waa la siman yahay degta hormaray uu hortiisa kabay degtay marka waxay noqonaya shiiku inuu sugo asaga taasay noqonaydaa weydi marka oo ilaa isagayaa meeshii isku dadbay uu marka waxay ka dhigan tahay yui inuu leeya shiiku waxayr sug intaan anugu baxayo ay ka dhigan tahay waana idabdarra uu yidhi idabta ka maahan hadalka inuusan agtiisa ku badin ayadana sidoo kaleeto hadalka inuusan agtiisa ku badin aw igtaarilkalaami hadalka badintiisa waa ka tago cindow egtiisa uu ku badiyo oo warka warka warbadinta laba u kala qaaday meeshuu meel jiddiye iyo tacliim iyo fawaa'id cilmiya hadday tahay warka waa iska yareen laakiin wuxuu yidhi meel oon layskaga sheekaysana hadday tahay oo ardaygu xikam hayo waa sii dayna xikamkaa laga dhegayste meel oo sheeke loo fadhiya tahay dhib male wax fiicanna waa inuu sheegaa wax aan fiicnayn lama rabo ardaygaa xikam haya sheekooyinu haya waa sii dayna waana laga dhegaysana marka majaalista kala duwanuu leeyahy marka hadalka yaan la badin iyo ha badiyo marka majaalistu waa kala duwanta ow mudaakhalati inuu dhex fii darsihi fii xadiiihi xadiidkiisa hadalkii shiiqoo hadla inuu hadalkiisa dhex geliyo ow inuu ardaygu la galo fii xadiiihi shiiqa hadalkiisa iyo wa darsi darsigiisa bikalaamin hadal inaad la gasho hadalkoo minka xaggaaga ka ahaaday taasna waa inaad ka tagto oo mudaahalati la gelidiisa fii xadiii shiika hadalkiisa ah. o bimudaakalatihi la gelidiisa shiika lala galo fii xadiii weyd shiika loo celina mudaahalatihi fii xadiiii hadalkiisa iyo wadarsi casharkiisa bikalaamin hadal aad la gasho hadalkoo minka xaggaaga ka ahaaday taasna waa inaad ka tagto iska daydo darsigiisa waa inaadan hadalkaa dhexgelin hadalka markuu asagoo hadlayana waa inaadan hadalkaa dhexgelin masale waxaa soo socota insha allaahu haddii shiiqu khadao ah, maxaa laga yeelaya taas waa soo socota taas waa noo soo socotaa haddii shiiqu khadao ah, dersiga dhexdiisa isagoo dersiga akhrina waa la baraarujina waa in la baraarujiyo see loo baraarujinaa ma waxaa la baraarujinaa dersigu intuu socdo ma dersigu intuu socdaa la baraarujinaa mase markii dersigu dhammaado ee haddow inta loo tagaa laleehay shiikh meeshaan sidaasaan u maqlay markaa maanigaa si ansaxayn wax u fahmayn mase sidaas adaa yidhi masaladaas ka waran waxay taasu ku xidhan tahay uu dhihi doonaa shiiku sheekh maxamed saali cuthaymiin sharaxuu ku leeyahay waxay ku xidhan tahay dersiga dersigay ku xidhan tahay oo duruustu isku nuuc maaha marka waa noo soo socotaa dersigu haddii maalan dersi la duubaayo uu yahay ama uu yahay dersi dadweyne dhegaysto oo dad tiro badana dhegaysta qofo meelu aada darsiga intuu socdaa qaladka aad baraarujina sheekh haddii kaleeto asna waa dhibay ku taha shiika ardagana dhibay ku taha dadka dhegaysanaya maxaa qaladaa la qaadana shiika laftiisa in qalad ka faafaa dhibay u tahay sooma marka darsigoo socdaad baraarujinay duruusta la duubayo amase dadweynuhu dhegaysanaya haddii laakiin wuxuu yidhi darsigu yahay arda koobanoo dulaab ah oo addaa tirsan darsigan ayagaa akrista waa imaanayaan hadba ayagaasa loo akriyaa dersiga dhexdiisa lagu sheegi hadalka dersiga waa la nabadgelina markuu dhammaado oo la kala tagaad keligiis loo sheega ardayga hadhow ardaydu waa imaanayeen awalba arda koobanay ahaayeen isagaa u sheegaa ku baraarujinay taasna sidaas waa lakin in de sharaxaas meesheeda ku manaasibe waa ka soo hormarinay awil ilxaaxi ku celcelinta waa ka tagto calayhi aad ku celcelido fii jawaabin jawaab tanna wuxuu ku miaaliyey su'aalaad weydiiday su-aashii horay uma jawaabin waxyaala un asbaabaha dhici karta markaasa sheekh ii jawaab sug uu ku yidhi markaas maya sheekh ii jawaab sax maanu sax maan taasuu ku mid mutajanniban xaalaad ka fogaanaydo aligfaara badinta min asu'aali su-aasha aad badido su-aal badinta waa inaad iska ilaalidaa su-aalaha oo aad u badan su-aashu marka waa labo mas'alo fardulcayni ah oo adiga ku haysata taas waa inaad weydiido waana amar ilaahi ah, ah fasaluu ahla اdikri in kuntum laa taclamuun waa amar ilaahi shiikhuna hadduu yaqaan waa kaaga jawab haduusan oqoonna ma aqaanu ku leeya kalead u raadsani mana ahan inaad dib u dhigto ee waa inaad weydiido maadaama ay tahay waajib sharci ah oo adiga ku saaran taas waa midaada laakiin haddaysan ahayn inaad un munaasabo la fiirsata wey munaasabo inaad la fiirsato wey haddaysan ahayn masale waajiba oo adiga markaas waxa weeyaan ku haysato haddaysan ahayn khadiib اlbaqdaadi kitaabkiisa alfaqiih wاlmutafaqih wuxuu yidhi cabdullaahi bni cabaas makastu sanatan wa ana uriidu an as'ala cumara bna اlkhadaab can aayatin falaa astadiicu an as'alahu haybatan aayad tafsiirkeed aan cumar ibnu khadaab rabayu inaan weydiiyo ah. hal sano aan joogayu oon ka xishoonayo inaan weydiiyo haddana mar kalaan isdhao dib u dhig hal sano igu qaadato inaan weydiiyo waana sanad haabitoo uga sugan yahay cabdullahi ibnu cabaas marka masalada uu rabay inuu weydiiyana waajib kuma ahayn ah, masale la yaqaan waayo aayad tafsiirkeed oo suuratu taxriim ku jirtay ahayd marka ma ahayn masale isaga waajib markaas ka dayacmaya maahayn ma ahayn cilmi un iska inuu ogaada uu iska fiican tahay u ah marka su'aalaha badintooda waa inu su-aalahana saasaad u kala qaadani mutajaniban xaaluu ka fogaanayo aliftaala badinta min asu'aali su-aasha la badiyo laa siyama waxaan ku sii jirin maca shuhuudilmala jamac hadday meesha joogaan dad badan markay meesha joogaan su'aalaha iska ilaali badintooda faina haadaa ikaaru su'aalka yuujibu laka adiga wuxuu kuu waajibinaya alquruura kadin inaad kadsoontood ku kadsoonto oo ixtiraamkii shiiqa inta meesha ka baxo aad waxa weeyaan waxa rabto ku hadashuu kugu keenaya walahu lmalal asna wuxuu ku keenayaa oo ku waajibinayaa inuu kaa noogo oo kaa daalo oo uusan xiisayn su'aalahaaga inuu ka jawaabo marka inaad su'aasha muhiimaddeeda aad fiirido mar walba walaa tunaadihi ha ugu dhawaaqin shiiqaaga bismihi magaciisa mujaradan xaaluu yahay mid la dhartiray ow maca laqabihi amase laqabkiisa og la jiro magaciisaoo kaliya oo moxamedow ama caliyow oo kaleeto ow maca laqabihi iyadoo laqabkiisu la jiro tan isagaa miaaliyey ka qawlika inaad tidhahda yaa sheekh fulaan oo kale labada midna ha ugu dhawaaqi oo maxaan leeyahy bal qul dheh yaa shaykhii ow yaa shaykhana falaa tusamihi magaciisaa sheegi fa inahu cadamu tasmiyaha ayaa arfacu sarrayn badan filadabi xagga edabta walaa tukhaadibhu ha kula hadlin bitaa lkhidaabi taakhiaab taau lkhiaab ha kula hadlin qulta kada maalan waxaa rabtaa inaad tidhaahdo dersi hebel saasaad ku sheeg waxaa dhici kartaa dersigii masale uu ku sheegay in ishkaal kaaga jiro ood weydiido laa taquul qulta fi darsi اlmaadi kada wakada hadhe maxaan dhahaya marka wuxuu sheekha taasuu ku miaalinaa waxaad leedaha ayuu yidhi laba midkaad rabto inaad tidhahdo qulnaa kada wakada sidaas hadda ka hor waa nagii niri ama waxaa leedaha mara calaynaa kada wakada darsigii hore saasaa nagu soo maray labadaas isticmaalaad mid adeegsanay darsigii hore oon shala qaadanay ama daraad sidaasaa nagu soo martay masaleah iyo inaad tirahdo saas hadda kahor waa nagii niri sidaasuna waa jirtaa maxay markaa sila isku waafaqayaan tusaale masaladii rabta inaad ka dawuudo marka qulnaa kada inaad tirahdo iyo inaad tira mara calayna kada wa kada labadaas isticmaal ayada mid isticmaalayda laakiin qulta kada ma dhahaydid iyo taquulu kada saasaad tiraahdaa iyo walaa tukhaadibu ha kula hadlin bitaayi lkhidaabi ow tunaadiihi ha uga dhawaaqin min bucdin meel fog meel fog soo jooga sheekhwalow hadhihin min kayri idiraarin ayadoon daruura jirin daruura hadday jirto waa loo dhawaaqa daruuradu asagay haysataaba waxa dhacda uma jeedee wuxuu ku sii socdaa isbaaro waa qayline ama godu ku socdaa ama meel katara waa qayline war kaa jeeda leeda ama adaa dhibaata ku haysataa meeshuu mara cadow waa ku haysa xasileeda waxbuu ka qaban karaa waa qayline waa ku qayline xaalad dhaqataraa jirta mogta xaalad caadiya maahan markaas Ah, ama asagaa ku jire ama waxa weeyaan adigaa dhibku haystaa labada midkaas hadday noqoto arintu xaalad caadi waa ka baxda marka meel fog haddii kale meel fog ha uga qayliyin hmm, meel fog ha uga qayliyin meel fog ha uga wandur fiiri uu yidhi wandur fiiri maa wixii dakarahu llaahu ilaah sheegay tacaala ilaah waa sarreeyaahe oo min adalaalati tusid ah cala aladabi edab laystuso maca mucallimi nnaasi dadka kii beri jiray la jirkiisa laga edab qaato alkhayra khayrka sal اllahu alيه waslm waa nabi maxamed sal اlahu alay slm bal fiiri waxa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala uu sheegay oo ah sida looga edab qaadanaa macallinkii dadka khayrka bari jiray waa nebi moxamed sal اlahu alay waslm fii qowlihi tacaala ilaah uu yidhi laa tajcaluu ha ka dhiginina ducaa'a rasuuli rasuulka loo yeeridiisa sal اllahu calayh wasalam baynakum dhexdiinna loo yeeraa ka ducaa'i bacdikum gabalkii yeeristiisa bacdan gabalka kale uu yeera markaad rasuulka u yeeraydaan sal اlahu calayh wasalam ha ka dhiginnina sida gabalkiin gabalka kale ugu yeero aayadda laba tafsiira ku jirta tafsiirka koowaad waxay tahay ducaa'a rasuuli in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi waana midda koowaada macnihi aan ka macnihii aan ka hadlaynin macnahaasaa loo deliishana masdarun mudaafun ilaa mafcuuli laa tajcaluu ha ka yeedhinina ducaaa rasuuli rasuulka loo yeedhistiisa rasuulka marka loo yeedhayo loo dhawaaqaa ka ducaai bacdikum gabalkiin loo yeedhistiisa bacdan gabalka kale ka ducaai bacdikum dhe gabalkiin yeedhistiisa bacdan gabalka kale u yeedha ka ducaai bacdikum masdarun mudaafun ilaa sida gebalkiin gobolka kale markuu u yeelaaho kale ha ka dhiginina oo waa maxay ee annaga markaan isku yeerayno hebelow aan idhahna soo maaha rasuulka sal allahu alay wasl markaad u yeerayo muxamedow maya lama yiha waa qalad khada w lama yidhaahdo ah, yaa rasuul allah yaa nebiyallaahi adlada macnaha labaad oo aayadda ducaaa rasuulia waxaa laga dhigayaa masdarun mudaafun ilaa faacilihi oo waxaa yeerayaa rasuulkiiya laa tajcaluu ha ka dhiginina ducaa'a rasuul rasuulka yeeristiis iyo dhawaaqidiisa baynakum dhexdiinna u idiin ka ducaai bacdikum gobol idinka mida yeeristiisa bacdan u yeero adiga haddii qof dadka caadigaah kuu yeeraan ama waa ajiibe ama waa diiday soo maa rasuulka saasa ka dhiganina sal la ala mar hadduu idin yeero waa waajib xataa salaad haddaad ku jirto ka bixi markaasaad u dhawaaqi de dadkii joogay u taalla annaga de rasuulkii maanaan arg nasiibkaas maanaan yeelan marka xataa salaad ku jirto inay u dhawaaqdo ta ka baxdo salaada marka dadka kale markay kuu yeeraan oo kale ha ka dhigin waa waajib isaga ah. ya ayuha aladiina aamanu stajiibu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyiikum marka waa waajib isaga marka laakiin labada macna macnaha haddeer baabkaan aan u deliishanay waa macnaha hore oo ah ducaa arasuuli in laga dhigo masdarun mudaafun ilaa mafcuulihi qaaciduu leeyahay sheekh maxamed ibnu saalax alcuthaymiin fi tafsiir qaacidadana wuxuu kuugu sheega sharaxan oo wuxuu ku yidhi binaaan cala alqaacidati tafsiiriyati ana alaayata idaa kaana taxtamilu macnayayni laa munaafaata baynahumaa fainahaa tuxmalu cala almacnayayni waana qaacid muhim jiddan ah qaacid muhiim ah a'imadii odhan ay sheegi jireen marka aayaddu laba macno ay aqbali karto labada macno haddaysan isdiidayn labada waa lagu fasira haddii kale waa taxakum haddaad mid iskaga fasirto maadaama aayaddu labadaba tusaydo labaduba waa xaq waana loo deliishaan labadaba aayaddaanana ka mida hadda labada macnaba waa xaq mana isdiidayaan mana isdiidayaan wa kamaa laa yaliiqu sida aysan kuugu unan cunan mayn oo aysan munaasab kuugu ahayn an taquula inaad ku tidhaahdo liwaalidika waalidkaaga waalidka dilubuwati aabbanimada u saaxiib ah aabbanimada addiiniyati dhoobada loo nisbeeyey yaa fulaan sidaysan munaasabka ugu ahayn aabbaha di maalan la idhaha maxamed muxamed inaad tidhaa saxma xataa aabba maxamed saxma ah, aabbe keliyaad leeda saxma edab ah, darra waa aabbahaa ku dhalay makaad u dhawaaqayd aabbe fulaan ma dhehid fulaanna warkeed badaa maxaa dhahe aabbe ah, hooyadaa hooyo ad dhehe hooyo hiblaayo dhihmayd magaca ka leex adiga waalidaa laguu yahy soo ma jeedid marka sida aabbahaaga oo dilubuwati diiniya aabbanimada dhoobada loo nisbeeyey u saaxiibka yaa fulaan sidaysan munaasab kuugu ahayn oysan kuugu cunanmi karin amase yaa waalidii fulaan aabba fulaana wey ama hooye fulaan waa yaa waalidii fulaan falaa yajmulu bika kuguma haboono kuguma qurxoona falaa yajmulu bika kuguma qurxoona maca shayqikana waa saas oo kale muxuu leeyahay dilubuwati diiniya muxuu leeyay dilubuwati addiiniya aabbuhu wuxuu aabbo kuugu yaho sabab kuugu noqday nasabka asalkiisu dhoobada ku dhammaanayo oo nebi aadan maxaa laga abuuray dhoobo taas weeye marka muxuu sabab kuugu noqday aabbuhu inaad timaaddo adduunkan inaad timaaddo aabbuhu sabab kuugu noqdo aabbanimadaas oo nasabkaa oo ku dhammaata in layska abuuray dhoomannimada shiiquna muxuu sababkuugu noqonaa wuxuu kuugu noqonaa xayaata ukhrawiya baaqiya daa'ima inaad hesho taas ayuu sabab kuugu noqonaa inaad hesho xayaata ukhrawiya oo waxa weeyaan raaxo aad ku daa'im noqoto saas daraaddeed waxa weeyaan ay leeyihiin aabbihii ku dhalo nasabka ahaa dilubuwati diiniya shayqiina dilubuwati aruuxiya weye ah, shayqaagu marka waa dilubuwati aruuxiya saasay u cabiraan hmm, aabbanimada oo ruuxda loo nisbeeyey masaladaas markaa oo ah in shiiqaaga aabbe ma la dhihi karaa masaladaas culummadu aaday uga niqaashaan ibnu salaxna waa la weydiiyey fataawiisana waa ku taallaa jawaabteedu way ku taallaa ibnu salaax wuxuu yidhi horta luqatan waa macnan waa bannaanta oo marka wuxuu soo qaata aayaddii nabiyullaahi yacquub caruurtiisii markuu yidhi maa tacbuduuna min bacdi maxay yidhahdeen qaaluu nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq marka ismaaciilna aabba umaah yacquub soo ma ah. aabba uma ah muxuu u yahay adeeru iy marka taas waxaa caddaatay qof aan ku dhalin aabbe in la dhihi karo wey waa aayadda dhex taal qofaan ku dhalin aabbaak fiiri ilaahaka wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa isxaaq aabba waa u yahay yacquub waaba dhalayba ibraahiimna aabba waa u yahay oo wuxuu dhalay isxaaq labadaas aabba waaye laakiin ismaaciil aabba umahan nabi yacquub soo ma jeedo aabbayna yidhahdeen wuxuu kaloo keenay xadiidka nabiga sala allahu calayh wasalam oo abu daawuud uu wariyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam inamaa ana lakum bimansilati lwaalid aniga waxaan iniin ahay booskii waalidka oo kale ucallimukum maxaa waxbaan idin bara inamaa ana lakum bimansilati lwaalid waxaan iniin joogaa booskii waalidka ucallimukum waxbaan idin bara xadiiska abu daawuudka oo aabitkana marka wuxuu yidhi culimmadu waa isku khilaafeen u yidhi ibnu salax marka sharcan la yidhaahdo qaar waa banneeyeen oo waxay yidhahdeen intisaab lagama intisaabka isaga ma bannaan inaad ku abtirsato oo tidhahda fulaan ibnu fulaan amaad qof ugu abtiridoo tidha ina fulaan taasu ayadu qaca ma bannaan suuratulexsaaba meel saar ee waxaa laga hadlaa hal yuqaalu lahu abun filixtiraam ma la dhahaa mase waa layska dayna wax culamadu labada qowlba waa kala leeyihin uu yidhi laakiin waxa axwad iyo dadaal badan inaan qofku dhihin bataatanba ah, inuusan dhihin taasuuna ku gebangabay doonaa bakar abu zayd laftirkiisu taas ayuu ku gebangabay doonaa marka quluwina waa ka imaan karaa ah, waana aragnay dadka aabba yidhaahda culimmadooda quluwiya bannaanka u yaalla ah, bannaanka quluwiya yimaada marka guluwigaas in aad si looga badbaado inaan la isticmaalin sidaas ayaa ka wanaagsan sidaas ayaa ka wanaagsan ixtiraamka dhammaan saxaabada taabiciyaalka ay lahaayeenna waa weynaa laakiin uluwi ma ma dhali jirin uluwi ma dhali jirin ma dhali jirin uluwi tusaale imaamu khadiib alfaqiih wاlmutafaqih wuxuu ku keenay xaakimna mustadraga cabdulaahi ibnu cabaas zayd ibnu haabit wax ka bara jir waa saxaabi kale oo ansaari ah ta soo taga oo gurigiisa iriddiisa iyo maaduu seexa jira guriguu ku jira bannaankaas meesha dabayshaahu inta imaamadiisa barkaduu jooga markuu soo buxuu dhihi jiray nabigeena adeerkiis maxaad iigu soo cidiri weyde maya cilmiga waa loo yimaado markuu dhaqaaqo oo uu hadhow masaladuu rabay u sheego oo zayd ibnu haabit uu doono inuu faraskiisa koro uu cabdulaahi ibnu cabaas wuxuu u qaba jiray cagasaarta meesha uu kooraha oo uu cagaha saarayo uu qaba jiray markaasuu wuxuu ku yidhi zayd ibnu haabit yabna cami rasuulillaah wuxuu ku yidhi tanaxa yabna cami rasuulillaah ka fogow ha qabane rasuulkayna adeerkiisow markaasuu cabdulahi ibnu cabaas wuxuu ku yidhi laa maya kama fogaanayo haakada يفعل biاlculamaai wاlkubaraa sidaana loo sameeyaa culummada iyo dadka muslimiinta waaweyn sidaana loo yee sidaasana loo yee wuxuu ku wariyoo kaleeto isla isku bog waa bogga kolleyba dabcaddaan ahayoon hadda ka hore waa an boqol sagaashan iyo kow safxada ah an boqol sagaashan iyo kow safxada ah sidoo kaleeto wuxuu ka wariyey aladfawiy annaxwi wuxuu yidhi idaa tacallama alinsaanu min alcaalim istafaada minhu wastafaada minhu alfawaa'id fa huwa lahu cabdun insaanku markuu caalimka wax ka barto oo fawaa'id ka faa'iidaysto addoonoo kale u yahay markaasuu yidhi qaala allahu tacaala waid qaala muusaa lifataahu ilah wuxuu yidhi waid qaala muusaa lifataahu fataaga adoonka waa la yidhahdaa oo xadiiku halkii ku soo arooray laa taqul cabdi wala amati ah, maxaa la dhahaa fataaya wa fatati ah, quuluu fataaya wa fatati addoonka marka fataaya in la yidhahdo marka ilaahayna fataahu uu yidhi soo wuxuu yidhi wahuwa yuushac ibnu nuun waxa ilaah leeyahay muuse addoonkiisii waa yuushac ibnu nuun walam yakun mamluukan lahu addoon uma ahayn wainamaa kaana mutalamida lahu mutabican lahu wuxuu u ahaa ardaygiisa la socda fajacalahu laahu fataahu lahu bidaalika saasaa ilaahay addoonka uga dhigay buu yidhi waa isla safxada an boqol sagaashan iyo ko imaamu shaafici raximahullah sidaa ku sugan faydulqadiirka munaawi juska saddexaad laba boqol konton iyo saddex wuxuu yidhi kuntu usafixu lwaraqata bayna yaday maalik imaam maalik hortiisaan kitaabka warqadiisa rogi jiray raximahullah safxan raqiiqan haybatan lahu markaan rogaad sii degan aan u soo rogi jiray haybad aan ka haybaysana lianlaa yasmaca waqcaha si uusan u maqlin shanqarta warqadda ah. imaam shaafici isxaaq ashahiidi wuxuu yidhi waxaan arkay yaxya ibnu qadaan oo salaadda casir tukaday kadibna masaajidka minaaradiisa saas ugu tiirsaday yaa hor taagan oo ardadii siiya waxaa hor fayaqifu bayna yaday caliy bnu madiini waa bukhaari shiikiisi waa ninkii uu yidhi wey bukhaari weligay shiik ma hor oo nafteedu ila yaraato manaha cilmiga uu leeyahay weligay nafteedu ilama yaraanta shiik hor fadhiisa ilaa caliy bnu madiini maaha waxaa hor taagan yaxya ibnu qadaan caliy bnu waxaa hortaagan washadakuni waxaa hortaagan camar ibnu cali waxaa hortaagan axmed ibnu xambal waxaa hortaagan yaxya ibnu maciin iyo qayrkood axaadiisay weydiinayaan wahum qiyaamun calaa arjuli ayagu waa taagayin dhammaan waa taagayin ilaa antaxiina salaat maqrib ilaa salaada maqrib ka gasho waa taagayin isaguna waa fadhiya laa yaquulu liwaaxidi minhum ijlis hal midoo ka mida dhihma fariiso xadiiskaasay weli ay dhegaysanayaan dhammaanna waa taagayn waa axmed ibn xambal waa yaxya ibnu maciin waa caliy ibnu madiini ah, ilaahay wuxuu ka dhigay a'imadii muslimiinta dhammaantood sooma jeedin marka edebta qofku wuxuu ku dhaxlaa cilmi markaasuu yidhi maxaa dha walaa yajlisuuna mana fadhiisanaa iyagu ma ogola maxaa dhacay haybatan lahu wa icdaaman wey ah, haybad ay ka iyo qadarin ay qadarinayaan ma yeelaayaan inay fadhiistaan waltazim لازم tawqiira almajlisi majliska weynayntiisa majliska la weynayntiisa laasim wa idhaara suruuri farxadda la muujinteeda لازم min adarsi darsiga aad ku faraxsan tahay iyo walifaadati faaidaysi bihi darsiga aad ka faa'idaysatay afarkii hadda aan akriyey ma aanan sheegin ku yaallo wuxuu ku yaalaa tahdiib اlkamaal oo uu mizi xaafid ulmizi leeyahay juska soddon iyo koobaad safxada saddex boqol soddon iyo sagaal dabcada muasasatu risaala muasasatu risaala wاltazim laasim tawqiir اlmajlisi wa idhaar الsuruuri min adarsi walifaadati bihi laasim majliska weynayntiisa iyo inaad ku faraxsan tahay inaad muujido min adarsi iyo wlifaadati bihi inaad faa'iidaysato darsiga marka aad dhegaysaydo waa in ay kaa muuqataa inaad ku faraxsan tahay qiimo weyn uu kuugu fadhiyo aad ka faa'iidaysatay saas waa inay kaa muuqataa saas waa inay kaa muuqataa waidaa badaa laka hadduu kuu muuqdo khada'un gaf min ashayki shayka xaggiisa o wahamun ama qalad carabka uga dhacay ama waaba ka qaldantay masaladu labada waa noqon karaa waa banu aadan shiiku waidaa badaa laka hadduu kuu muuqdo khada un gef min ashaqi shaqa xaggiisa hadduu kaaga muuqdo oo sabqu lisaana ka dhacay oo wahamun ama masalada waaba ismoodsiiye carabku uma dhicin waa u qastayo maskaxda sida u u malaydayba falaa yusqidhu khadaaasufalaa yusqid yuusan ridinhu shiiqa daalika qaladka muuqashadiisa min caynika ishaada yuusan ka ridin macnaha qaladaad ka aragtay qaladkii markaad ka aragto macnaheedu marka yaysan ka dhalan inaad tiaariga haba masaluba ku gafay waar cilmi ma hayo masaluba ku gafe oo ixtiraamkii iyo haybaddii uu kuu lahaa yaysan meesha ka bixin waidaa gadaa laka hadduu kuu muuqdo khadaan gef min ashaqi shaqa xaggiisa kaga muuqdo ow wahamun qalab falaa yusqidhu yuusan ridin shiiqa daalika buduwu lkhada oo duhuuru lkhada waalwaham khada'a iyo wahamka muuqashadiisu min caynika ishaada yuu ka rida macnaha yuusan agtaada ka tiima dhicin fa inahu isqaadkaasu sababun wuxuu sabab u noqonaa lixirmaanika in lagaa hoojiyo min cilmi cilmigiisa in lagaa qadiyo oo ilaah kaa qadiyo waman daa waa kuma alladii qofka yanjuu ka badbaada min alkhada'i gefka saaliman xaalihi mid nabad qaba oo halkuu joogaa qofka ka badbaada inuu masale ku gefo maba jire nebi maxamed ma ahane sala allahu calay wasalam nebi muxamed sala allahu calayh wasalam macsuum weeye diinta uu dadka gaarsiinayana kuma gefo ilaah ka ilaaliy intii ka dambeyday yukhdi wa yusiib laakiin waxa wax lagu ixtiraama oo lagu ilaaliya waxay tahay qofka sawaabkiisu badan yahay oo waxaa la rabaa caqiidadii ahlu sunnaha usuushi inuusan ka baxayn usuushi ka bixi ma waa dhici karta xataa furuucda caqiidada inuu wax ku isambirraxdo waa dhici karta oo waxa weya sunnadii un u nusraynaya ay daahirkiisa tahay sunnadii nabiga sala allahu alay wasalam masaa'ilka qaalibkooda sunnadii nusradeedii ay ka daahir waa ku gefi karaa masaa'il Ah. oo waxa weya xagga fiqigii iyo furuucdii haddii laga hadlayo adiladii kitaabka iyo sunnada inuu waxa weeyaan xujadiisu tahay uu asiilayo masaa'ilka intooda badan qaaruu ku gefi kara laakiin inay waxa weeyaan haalibkiisu ay tahay sawaab waxa lagu qadarina intaas wey maahane qofaan gefi male halkaas wey meeshuu shiikhuu ka baraarujina sharaxa qaabka la garay asaga in gef ka imaana laakiin ma la baraarujina mise waa laga aamusa maya lagama aamusayo ka aamusidu shiiqana dhibay u tahay ardagana dhibay u tahay wax qiima male laakiin see loo baraarujinaya waa soo sheegay sharaxana waan kugu taallaa in dersiga la fiiriyo loo kala qaado dersi dadweyne oo kaleeto iyo dersi khaasa oo kaleeto ama dersi la duubayo mid aan la duubayn in sidaas loo kala qaado sidaas in loo kala qaado sidaas in loo kala qaado wey maahane marnaba qadaa ah inaan la baraarujin lama ogola qalbiga inaan la baraarujin shaykh اislaam alcalaama ibn اlqayim raximah اllah wuxuu sharxayey kitaab اlmanaasil oo uu iska leeyahay abu ismaaciil cabdulaahi ibn muxamed ibn cali alharawi imaamkaasa iska leh waa madaariju saalikiinka kitaabka uu ku sharxo ibn اlqayim marka mas'ala waxaa u soo baxday inay zallo tahay oo shiiku uu ku simbirixday masaladaas caalim kastana kutubta qoray zallo waa laga helaya sida badan oo qaalibka macnaha markaasu wuxuu yidhi sidaa wuxuu yidhi maca bahjati qalbii shaykh اlislaam maa bahjati maca bahjati qalbii shaykh alislaam alharawi raximah اllah wuxuu yidhi qalbigaygu asagoo ku faraxsan shaykhulislaam alharawi raximahullah walaa tuujibu haadihi zalla simbirixashadaasu ma keenaydo min shaykhulislaam ka timid oo uu simbirixday ihdaara maxaasinihi wanaagyaalkiisii in hadaf laga dhigo ma keenaydo wanaagyaalkiisii in la ihdaariyo macno tiro wa isaa'ata danni bihi ama malaha loo xumeeyo ma keenaydo fa maxaluhu min alcilmi wاlimaamati wاlmacrifati wاtaqadumi fii طariiqi suluuki almaxalu اladii laa yujad wuxuuna meesha uu ka joogo cilmiga imaamnimada oqoonta dariiqa cibaadada siduu ugu hormaray waa meelaan laga jaahil ahayn wa kullu axadin ma'khuudun min qowlihi wa matruukun ila almacsuuma salawaat ullaahi wasalaamu calayh imaam kasta qof kastana hadalkiisa waa la qaataa oo qaybaa la qaadana qaybna waa laga tegaa ilaa macsuumka maa nebi moxamed sal allahu calay wasalam markaasu wuxuu ihi iir qaacidada wاlkaamilu man cudda khada'u imaam kaamil ah waa qofka masaa'ilku ku gefay la tiriyo oo la idhaha masale hiblana waa ku gefay masale hiblana waa ku gefay iri marba haddii la tiri karo masaa'ilkiisa uu ku gefay imaam kaamila wey sow ma jeedid ee ma ahan magafe inuu yahay ma dhacaydo taas madaariju saalikiinka juska koobaad boqol toddobaatan iyo koobu ku leey calaamatu dahabi xaafidu dahabi shiiqiisii shekhulislaam ibnu taymiya isagoo ka hadla fiiri wuxuu yidhi waqad infarada bifataawa niila min cirdihi wuxuu la kalin noqday masalooyin uu ka jawaabo fatwooday oo sharaftiisa wax looga sheegay masaa'ilkaas dartood markaasuu wahiya maqmuuratun fii baxri xasanaati taas waxay muquursantahay ama waxay ku dhex tiimbisanta ama waxay ku dhex qarsoontahay ku dhex jirtaa cilmigiisa xasanaadkiisii baddoo kale ahaa xasanaadkiisii badda ahaa iyo cilmigiisii badda ahaa faallaahu tacaala yusaamixu ilaaha sareeya hau u dhaaf yidhi ku gafay wayarda canhu raallina ha ka noqdo famaa ra'aytu milahu weligay isagoo kale maana arag wanaagiisa iyo cilmigiisa weligay isagoo kale maanan arag wey wa kullu axadin min alumma laakiin qof kasta ummadda ka mida ama shaykhulislaam ama mid kale ama shaafici ama maalik fa min qowlihi wa yutraku hadalkiisa waxna waa la qaadanaa waxna waa laga tega hadday timaaddo shiiqayga xaraf ku khilaafi maa waa caynululuwi caynululuwi waa quluwigii laftirkiisii taas waana baabkeedu waa soo socda markay caddaato shiika mas'aladan in looga raajacsan yahay asagoon ixtiraamkiisii xurmadiisii xasanaadkiisii aan la ihdaarin ayaa mas'alada daliilka la raaca waxaana tusaale aan u soo qaadayna mar kale calaamat ibnulqayim shiikii hadda aan sheegnay abu ismaaciil cabdulaahi ibni moxamed ibni cali alharawi kitaabkiisii manaasirka markuu sharxay wuxuu yidhi shaykhulislaam abu ismaaciil alharawi xabiibun ilayna shaykhulislaam mahan ibnu taymiya waa ninka la hahdo abu ismaaciil cabdulahi ibn maxamed ibn cali alharawi aad aan u jecelnahay u yidhi markaasuu yidhi walxaqu axabu ilayna minhu laakiin xaqaan ka sii jecelna haddii xaqa uu gafo haddaad tira shiiqan raaca macnaheed waa maxeen xaqa iyo shiiqa shiiqan jecelay aha waa kasaartay markaasi shiiqa aadaan u jecelnahay u yidhi laakiin yaan ka sii jecelnahay xaqa marka hadduu xaqa masalada ku gafo waa inaad xaqa raacda waa inaad xaqa raacda marka mas'aladaasna waa in aad qof iskaga ilaaliyo ifraadka iyo tafriidka labadaba waxdar ka digtoonow uu yidhi waxdar ka digtoonow an tucaamilahu inaad shiiqa kula dhaqanto bimaa yudijiruhu wax arageliya wax carageliya inaad kula dhaqanto ka digtoonow wa minhu waxaa ka mida ah waxyaalaha carageliya maa yusamiihi waxay ku magacaabaan almuwalladuuna muwalladka waxaa la yidhaahdaa alcarabiyu hayru اlmaxdi waa qofka aan carabiga maxdiga ahayn ah, maalan waxaa iska dhalaa hooyo carab ah iyo aabba cajamiya maalan amase bilcagsiya noqone waa qof aan carabi ahayn muwaladku min waxaa ka mida maa yusamiin waxay ku magacaabaan almuwaladuuna xarb alacsaab dagaal maskaxeed inaad dagaal maskaxeed ku qaaddo dagaal maskaxeed inaad ku qaaddo hmm, dagaal maskaxeed dagaal maskaxeed bimacnaa imtixaani shayqi dagaal maskaxeedkun acsaabtu waa neerbah acsaabtu waa neerbah inaad marka dagaal maskaxeed ku qaaddo bimacnaa imtixaani shayki sheekha imtixaanidiisa cala alqutrati alcilmiya oqoontiisa cilmi cala alqutrati alcilmiya oo awooddiisa cilmi la imtixaano iyo wataxamuli awoodda cilmiga uu xambaarsan yahay inaad imtixaantaad rabto marka uqluudaad aad samaynay marka uqluudaad masaa'ilka lagu simbirixdo inaad weydiido masaa'il ujeeddadoodu tahay bal shiiqa imtixaan awooddiisa cilmi la eg tahay ama inuu simbirraxbo ka shaqee waa halaag wey taas ah, waana baqi waana baqyi waana baqyi alxaakim anaysaaburi wuxuu yidhi waxaan maqlay muxamed ibnu daawuud ibnu sulaymaan oo leh kunnaa cinda alxasan ibni sufyaan waxaan la joognay xasan ibni sufyaan fadakhala wa abu camr alxiiriy wa axmed bnu cali alraazi a'immadaasaa soo galeen wahum muttajihuuna ilaa faraawa magaalada la ydhaha faraaway u socdaan ooy u rexlaysanayaan marka raazi waa axmed ibnu cali alraazi aa wuxuu yidhi yidhi katabtu haada dibqa min xadiiika ula hadlaa xasan bnu xadiidka qoraalkan xadiiskaagaan ka qoray markaasuu yidhi kan markaasuu ku dul akhriyey marka sanadu sanad kale dhex geli waa isku qalda kas asaga isku qalda shiiku imtixaana bal shiiku inuu halmaamay xadiiskii sidii uu waagi ugu akhriyay inuu hayo weli iyo inuu halmaamay uu shiikha imtixaana markaasuu laba sanad isku qalda faraddahu xasan xasan bnu sufyaan waa celi maya ha ku aldina sanadkaas halkaasu leey kanuna kaasu leey ka daayo isku aldina labada sanada isku aldin uma bacda qaliilin facala daalika haddana wax yar kadib laba sanadu isku qalda kasu iskugu qalda shiiqu imtixaana marka faradahu اlxasanu waxaa ku celi wuxuuhi maya sanadkaasna halkaasu leeyahay kaasuna halkaasu leeyahay falamaa kaana fi اhaaliثati kii saddexaad markuu maraha uu ku yidhi xasan maa haada arrintaan xayta qad ixtamaltuka maratayn wa ana ibnu tisciina sana sagaashan sanaan jira laba gooran kuu dulqaatay sagaashan sano jiraan ahay laba gooran waa kuu dulqaatay fattaqi llaaha fi lmashaaq ilaahay uga baq culummada dhibkaad ku haya ilaahay uga baq waa uuf dareeme marka soo ma jeedi rabbi uga baq culummada dhibka aad ku haydo farubama stujiibat fiika dacwatu waxaa dhici karta hal habaar ay ku habaaran ilahay inuu kuu aqbalo ilaahay uga baq culummada ibnu khusayma marka yuu yidhi mah laa tu'di sheekh ka joog ha dhibin sheekhe markaasuu yidhi waxaan rabay inaad ogaato abalcabaas inuu xadiiskiisa yaqaan shiikha wuxuu yidhi inuu xadiiskiisa aad u xifsan yahan idin tusaayo anuu dhibi may hadalkaas siyar aclaami nubalaa juska afariyo tobnaad boqol konton iyo sagaal dabcada mu'asasatu risaalo ku yaalla yaxya ibnu saciid alqadaan wuxuu yidhi kuufo ayaan soo galayuu isagoo ibnu cajlaan uu joogo waxaana jooga dadka xadiiska dalba maliix ibnu jaraax oo la dhashay wakiic ibnu jaraax iyo xafsa ibnu khayaad iyo yusuf ibnu khaalid asamti markaasaan idhi yidhi aan u tagna ibnu cajlaan yuusuf asamtiya wuxuu yidhi yidhi xadiikii xadiistii laga wariyey aan qalbi ku samaynayna bal inuu fahmayo in kale aan imtiaan ah, imtixaanaan ku samaynayna saddexdooday soo raaceen fafacalu sidii yeeleen marka sidii yeeleen waxay samaynayaan wixii uu ka wariyey saciid waxay leeyihiin can abiih inuu aabiis ka wariyey ka dhigayaan wixii uu aabiis ka wariyeen can saciiday ka dhigayaan yaxya ibnu saciid alqadaan wuxuu yidhi aniga arrintaas ma bannaysanayo mana yeelayo shiika halla imtixaano anuu ka qaybgeli maa idinkuu ka shaqeeya waxaad ka heshaan waa u soo galeen waxay u dhiibeen jus waa akriyey kii ardagii akrinayay markuu aakirka maraa shiiq waa ku baraarug markaasuu yidhi ku soo celi kaasuu akhriyey markaasuu yidhi maa kaana can abii fahuwa can saciid waxaad leedihiin waxa wya can abi inaan ka wariyey ma ahan sanadkuya waa can saciid wamaa kaana can saciidin fahuwa can abi wax alla waxaad leedihiin can saciidad ka waridana ma ahan aabahayaan ka wariy markaasuu ninkii fiir makriga soo wareegey soo mareegay yuusuf ibnu khaalid asamti uu ku soo jeestay wuxuu yidhi in kunta turiid in kunta aragta shaynii wa caybii fasalabaka allaahu اlislaam dad ujeeddadoodu ahayd inaad aniga ceeb ila doonaydo ilaahay diintaa kaa siibo islaamnimada dhan allah kaa qaato xafsa ibnu khayaasna wuxuu ku yidhi ibtalaaka allaahu fii diinika wa dunyaaka adigana ilaahay duunkaaga iyo adduunyadaba labada imtixaan ha ku rido maliixna wuxuu ku yidhi laa nafca allahu bicilmika ilaahay cilmigaad baratay kuguma anfaco saddexdoo saasuu kale wuxuu yidhi yaxya maliix isla markiiu dhinto horta cilmigiis kuma nacfi cidna kama qaado isagaa ugu roona markii malaguyi waa iska dhinta wabtuliya xafsa fii badani bilfaarij xafsana ilaahay weyna shalal ku riday luguya gacana qalaleen waa xaggii jirkiiyo fiiri wa fii diinihi bilqada qaadina waa noqda xagga diintana imtixaankaasa ku dhacay qaadi mogta waa musiibe qaadiyu noqda xagga diintana musiibadaas uga dhacday yuusufna maba dhiman ilaa zandaqa lagu tumay oo la yidhi waa zindiiq laa diini ah ilahayna diinka waa ka siiba saddexdooda saas loo imtixaan hadalkaas almuxadiث اlfaasil liraami hurmusiy safxada saddex boqol sagaashan iyo sagaal almuxadi alfaasil shaarixana waa soo rara fakulqaydkaa soo rara wallah subxana wa tacala alam sala allah calaa nabiyina mxamed